بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم رب علمنا وجئنا وذكرنا ما نسينا بفضلك يا لطيف رب يسر وتعسر وان يا كريم وروينا وعنك وليني عن الشيخ العارف الجليل المعظم أبي عبد الرحمن حاتم الأصم رضي الله عنه أنه دخل إنه قال حاتم الري meel iraas galay ومعهuna xaal magagiisa ay oo yuridun lxaj saddex boqol iyo labaatan nin oo xajka doonayaan wacalayhim eh, jibaab suuf jubayaalo oo suuf oy wataan walaysa macahum jiraabun walaa tacaam oo yani jiraabka waxawaaya weel oo makaar ka sameysan waayo oo nagoodi yani ay haysanin wax waxay ku shubtaan iyo hunguri midna ay haysanin waxyaala hunguri lagu qaada suukihay dambiil camal waxaas camal waayo fadakaluu calaa rajulin oo waxa oy haysanin hungurin ma haystaan wax hunguri ay ku qaataana ma haystaan sida oo gacantooda oo maran ay ku socdaan fadakaluu waxay galeen calaa rajulin oo min atijaari nin oo tijaarta kamide eh, mutaqashifin oo gufgufaysan oo xaaladiis xun tahay waayo macnaha yuxib lmasaakin jacl oo oh, headis dhan isku oo oh, usocdan nidaamsaneen tibihiis dhan oo oh, shanlaysneen oo ceeshadiisna cadiideytaan kashidkaasaaba dhahaa oo masaakiintana jaclen ninkaasa ay galeen faadaafahum tilkas laylata waa marti qaaday falamaa kaana min algadi markii oo maalinti kala gaari qaala rajulu lxaatim ninkii oo taajirka aha xaatim waxaasu dhahay alaka xaajatun xaaja madan maa leedahay fa inii uriid an acuuda waxaan rabaa inaan soo booqdo faqiihan lanaa huwa caliy nin faqiih oo anaga kale oo jiran aan soo booqdaan rabaa faqaala xaatim waxaas yiri ciyaadat lmariidi fiiha fadlun ninka jiran la booqdo fadligaa ku sugan wanadru ila lfaqihi cibaada ninka faqiiha ladayana cibaada waaye waana ajiibu aydan macaka anigina macigaadaan kula imaahaa oo kusoo raacaa wakana alcalil mohamed bin muqatil qaadi ray ninka jiran waxaas dhahay mohamed bin muqatil oo meesha oo beledka ray layiraa qaadiga ka ahaa min caalim asaa weyn jaliil falama jaa ila lbey ila lbaabi marki ididiisa yimideen id waxaasoo kadi waxay la kulmeen ninkii soo booqdeen oo yushfiqu xusnan oo oo ifaayo wanaaga xaggiis oo oo ifaayo oo la oo aad oo he hay-ad fiican oo kusugan fabakiya xaatimu mutafakiran o baaqi ahaada xaatima soo fikraayo oo yaqulu lahaaya ya ruba caalimin cala hadihi lxaal ya rubadan eh, <clears throat> usluub min asaaliibi tacajub camala loo wadaa yarub waxaa yani yaablaas dhahay nin caalim oo xaaladaan askey oo labiskan oo maanta oo siyaabe oo ria oo qorxoon oo kusugan uma adina lahum ninki waaweysmay caalimka ahay fadakalu waa galeen waxaa arkeysa idan daarun wawraahu daasicatum wafiiha suturun yani guri oo weyn oo waasic ah oos waxyaalaha suryaalan fiigeedii ahaaday <clears throat> inan dah dah kaas deli dah nafsiya waa dhici karaa ma malaafaanaya waay dah waxyaala waxyaala oo satri eh jamcu satrin eh waaye kasi aa kusugan guri oo waasce eh, satriyaalo kusugan fabaqiya xaatimun radia allahu canhu waxaas baaqi ahaaday xaggiisi allah ka raadi ahaadee mutafakiran usoo fikirsan fikirkii hore waa kasi zaaide eh majliskiis guriga galay uma dakaluu ila lmajlis aladi wa fi masjidkiisi majliskiisi uma dakaluu ila majladi meesku jiray ay galeen faidaa huwa as as bifurshin gogol yaalo oo wadiacti jiljileaeh oo raax loogu talagalay <clears throat> had marki kunakano falama jahu ila lbaabi id hu yushriku xusnan baabka inaas os os ifaayo oo aad subsanaa idida lawada dhici karaa maaa ninka waalagshiga majlisas fadhiyaalshigo ata marka waa wareeri hati mutafakira ya ruba caalimin cala hadi alxaal ayaable xaal xaaladiis latahay hadana waasu idni inaas us yahayn waa dhici karaa tuma adilada mufatahalu alshigo yamano faida hu daaru qawraahum lahaa sicatun wa fiha suturun waaas yani gurigii waxay arkeen waasicatia sifriyaal oo figeedi ahaadi haati marka waa si fikri fikirkiisa waa ku baaqi ahaadi uma dakalu ila majlis majliskis faiisahay ay galeen markii horeba iskasoo horbaxay waa iska dhici karaa sidii hore adii wadna waa iska socaa faidan bifirsin al ku arkeen majliskiisi gogol yaalo wabiatin jilcan wawa raakidun caleyha oo jiifo yaab le waayo uma adina lahum fadakaluni waa lafahooya haddana waay dhacay waxaa umadaa ninka oo irid joogi inaasib miyaa dhici karaaye sasa manaa waxaway cibaarada waafajiyaa fiican maftahay e saasaysi waay wawa raakidun caleyha usoo jiifa arkeen oo gogashi oo jiljil jiljilacahaa wacindanaa si gulaamunaa joogi madaxiisa adoonaa joogay wabiyadii madabatun babi sas aswatu ubabihay faqacada raaziyu waxaatim qaa'imun raazigi waa waa fadhiistay xaatim usoo joogo xaatimna waa jooga faoma ileyh ibn muqatil e ninkii soo booqda waa e an ijlis waas ishaar waas e fadhiista asta oo loo heli doona ya mohamed bin fatix fadhiistaas dhahay faqaala waxaas dhahay laa ajlisu mufadhiisahay faqaala waxaa sida lacala laka xaaja waxaa dhici karaa inaad dan leedahay aalo daacaatin nikaan suuf waa ayaal kala arifa kalas nikaan kasiir sahoya nikaan caalim oo cilmu daahir leewato waay oo lasoo boo faqaala nacam aniga danaan leeyahay aas daacaatin faqaala ma hiya maxaa dantaadi mas'alatan as'aluka canha dhaay mas'alan kuweydiha qaala sal su'aalas dhaay faqihi qaala waxaas dhahay qum joogso fastawi horta waxaas dhahay joogso fastawi jalis kacal dhahay soo fadhiisaal dhahay hata as'alaka jiifkaada manaha waxaan kuweydiyaa soo fadhiisaal dhahay eh, waa ku su'aalaye eh, fastawa jalisan waxaasoo ekaadi soo fadhiyo qaala xaatim muxasib radi allahu canhu cilmuka hada cilmigaan oo kan a dhahay min ayna akadtahu aablayaasha soo qaadati qaala maskaad xadatunii bihi dadka oo culamada waaweyn kasoo yahay aan kasoo qaati asdhaha ayagaa igu soo warameen qaala waas dhahay caman yay kasii qaateen qaala an asxaabi rasuuli llahi sala allahu alayhi wasalam asxaabta rasuulka xagoodii cilmigna web waay cilmigii oo ku gaarti na saan udhakanti ya yani oo gurigaadi saadkay waasgelisid cilmiga oo gaadsiiy cilmigaas kasoo qaad dad oo kalsoon yaha waawayen haddana yaa kasoo qaatay an asxaabi rasuuli ilahi sala ly salam qaala wa asxaabu rasuuli ilahi sala ly salam aman asxaabtan yay kasoo qaateen qaala can nabiy sala allahu alayhi wasalam nabiga ay kasoo qaateen qaala wanabiy sala ly salam aman nabigana kasoo qaatay qaala can jibriil alayhi salaam jibriil kasoo qaatay qaala jibril alayhi salam amaan yaa kasoo qaatay qaala can ilahi caza wajal caza ali ba wajala weynaaye ilah xaggiis kasoo qaatay qaala xaatim asiri fa fima addaahu jibril can illah ila nabiy sala la alay slam ma maxaas kusoo gaarsiiye waa jibril ilahi xaggiisi ilaa nabigaas kusoo gaarsiiye maxay aheeda alahay wa addaahu nabiyuna soo gaarsiiyey sala lahu alay slam ila asxaabiya soo gaarsiiye raba xaaladay aheeda alahay sifaday aheeda alahay sifad iskusoo gaarsiiye kasi وaصxaabuna iنskat ay soo gaarsiiyeen wasikatuna dadki kursoonaay ilayka adi ay kusoo gaarsiiyeen xaala maashi ay ahayd xaala maashi ahaayen alahay oo cilmigaan ay khubaarsanaayeen oo in kale isku gaarsiyaayeen xaala maashi kusugnaayeen aan hal samaytum nafsha alahay man kana fi daarihi amiran wa kana fi daarihi man o oo mamaqasha man af oo gurigiis amiir ku ahay oo kana fi dari astar ahay maal badan mataacasan iyo alaab badan oo wanaagsan oo raaxa leh ya mamaqashyaa lahay wa kana daaru waasicatan aheyd mamaqashyaa lahay oo gurigiisna waasic aheyd kana law cind allahi manzilat kubraa lahay nin oo gurigiis amiirku ku eh, oo maal badan yaal alaab badan yaal oo qorxoon oo gurigiisna waasixas yahay ma maqashi ninkaasaaay inaa ilaahay almanzilatkufra inaa isku leeyahay ma maqashi manzilo weyn ilahay agtiis isku leeyahay ma maqashi ala nin oo adi sifat udhaqmaysa camal u dhaqmaayo oo ilahay agtiis manzilo weyn ka leeyahay ma maqashi ala qaala laa fakayfa sameta maxaa maqashi ala inoo sheeg see maqashi qaala as ibn muqatil samictu waxaan dhahay maqliasa man zahida mki kuzahido fi dunya addunya niki kuzaahiro aw kuzaahido waragiba oo ujeesto aakhiradiisi oo aakhira yani yani cibaad o aakhiro cibaadeysto waqadama aakhiradiisi hormarsado kheyr hormarsado idaaca i taqwa waaxaba almasaakin jeclaado xadiid waayo kaanad law cinda allahi almanzilat lkubra alcaaliya waxaas lahaa ilahay ka manzilo weyn inki addunyada kusaaido aakhira jeclaado aakhiradiis uhormarsado camal suuban masaakin bis jeclaado kaasaysi ilahay agis manzilo weyn oo koreeyo kulaahaa saasaan marli as qaala waaa as dhahay fa anta biman iktabeyta yaad ku daysatay saad subiyoosid abi nabiy sala ala slam biasxaabi saalixiin nabiga maa kudaysata ilahay naxariis korkiisa alayaale asxaabtiisa suu banaa maa kudaysatay am waxaa kudaysata bifircoon wa haamaana kudaysatay ya culamaa su asta suufiga waa sii xanaaq asta ya culamaa su maanta culumadeediyo mitlukum mitilkiin oo kale yaraahu ljaahil o adka min jaahila adka almuta almutakaalib cala addunya oo addunya ku boogaayo oo himadiis dhan adduunya la sii haayo ardaagbu fi oo dan aada usii jeclaahaayo aarka astaa ninkaas jaahilka oo adduunya aada u jecel oo qalbiyiis dhan sii yadik xaaladaad kusugantiinasni wa arkaa oo cilmina leedihin markaas fa yaqul waxaa silaha alcaalimu calaa hadihi alxaala xaaladaana kusugan yahay caalimka oo xaaladaha kusugan laa akunu anaa sharan minhu ani maka shar ahaa kog shar badan ahahay caalim oo xaaladan kusugan ani kolka shar badan maahahay jaahilka saas dhaha uma kharaja min cindihi xaatim waa kasabtagi dhahay fasdaada ibn muqatil maradan ibn muqatilki jiradi jira uzaa'iday washadu waxay inshaadeen qisadaasay ku dhamaantay munaasib ahaan inshaadkaana musanafka la yimid waxaa la inshaadi al fi ana asacaadata fi taqwa duroobida inaa taqwada ay tahay laa bidunya addunya dhuroweynin walaa bijmac maal maal lakulmiy dhuroweynin waxay ka dheheen shucarada walastu ara sacaadata jamca maalin walakin ataqiyu huwa saciidu walakin ataqiya huwa saciidu manaa aniga sacaadada muarkayaas dhahay inaas yahay maal aruuriyo laakin ninka ilaahay kacabsahaya saciid fataqwa allahi khayru zaadi dukran wa cinda allahi lilatqa mazidun ilaahay taqwadiisi sasahay oo aakar loo saaqaadki u kheyr badan waayaa lahay dukran kaayeysashada xaggeedii wax la kaayeesto eh, saay la kaayeeski u kheyr badan taqwada waaye wacinda allahi lilasqaa masidun ninka oo taqwada badan ilahay agtiis ziyaadaas ku leeyahay waaye waladayna mazidun ilahi madayno waladayna mazidun baabsuufin hosta taqwada dulculaa buure aslaa fadum taqwa fataqwa allahi kanzun saas fadum taqwa ilahay taqwadiisi laazim maxaa yele fataqwa allahi ilahay taqwadiisi kanzun kaaya ku tahay maalinta aakira kala soo baxeysa wamaa laabuda an yaatiya qariibun walakina aladi yamdi baciidun waxii oo la hortilaayahay inuu imaado waa dhow yahay ala dhahay laakin aladi oo waxii taganaad dhahay baciid waa dhahay waxii tagaayo waa dheer yahay qultu waxaan dhahay musanifka hadda waramoya ah, eh, sheekadan oo ninkaan caalimka oo fakiya ahaa iyo xaakim alcasam oo sheekii weyn ahay caabidka ahay fakiga ahay oo dhexmari aslawaanas xoola tacliiq noo bixiyo waxaas dhahay waxaatim lcasam lilmadkuur radia allahu canhu xaatim lcasamka hadda lasoo sheegay min kibaari shuyuuk suufiya aan dhahay suufiyada kuwoodi waaweyn waaan dhahay وkad smca b waxaa la kulmeen alimaam ahmed bin hambal ala kulmay radi allahu canhu wasamica kalaamh hadalkiisna waa maqlay wasalo waa su-aashay faajaab wa jawaa wastaxsana jawaabhu jawaabtiisii wa waa wanaagsanay imaam ahmed waay ninki afarta madhab imaam imaam imaam kamid e waay ninkaan oo suufiga ahaay asxariila lahaay waa kasaa'ideysa waa su-aalahay ninkaan cilmigiis meeaasgaabtis haka cilmi baarxa tacliim oo aad wax u yaqaan way walam nazl lculamaa maka zuulinaas dhahay walam nazl lculamaa sulahaa qadiima waxadiifa walam yazl lculamaa iskilaa fiican maka zuulin culamada oo sulaxada oo susuban olide qadiima waxadiia culumidii hore kuwii dambeente yactakiduna ay ictiqaadi maka zuulin maka zuulin طائفة الصوفية جماعة الصوفية وزورونهم أي زيار هايان يتبركون أي بركات هايان بمجالستهم لفقه غادي ودعائهم دعاء زودة أي بركات هايان آثار توضي مكزولين من ذلك كاسو حاكمده ما جاء عن الإمام سفيان الثوري في مجالسته أصل في ليس الجري سفيان الثوري نصنع الإمام عالم وين أسعى وضاري بعض إلى كل مية سعى وعلى الشيء inas raabicat alcadawiya radiallahu canha inas xadiisi jiray oo caabida kunka ragga cabdikahees watacadu bihim waxaa kamid aha dhahay waxyaana dadka suufiya oo oo itiqaadka ufiicna waxaa kamid aha dhahay sufyaan thawri oo usna majliska oo raabicat alcadawiya oo oo la fadhiisi jiray oo kicilab qaadi jiray taasaa kamid aha dhahay iyo waxaa kamid aha dhahay saas oo ictiqaadka oo weyn uhaayeen suufiyada ictiqaadka wanaagsan uhaay oo yani oo ictiqaadi jireen waxaa kamid a ma jaء an اlimameyn ka yimid lamada imam shaafici iyo imam ahmed fi mujaalasatima la fadhiga ay la fadhiisi jireen shaybaan araci radi allahu canhum xaggoodi alakaan shaybaan araci suufigi dhihi jire weligi weynaay waay oo mashhuurka ah ay la fadhiisi jireen iyo waxikaayat lmashhuuru macahuma iyo xikaayadoodii oo kaca oo ma magagoodi xikaayadiisi oo mashhuurka magagoodi oo laga sheegay oo eh, imaam shaafici iyo imaam axmed od sidisbe waxaa la sheegay imaam axmed al dhahay markiisa hore ictiqaadkiisa mukeenen al dhahay suufiga waxaa wiilkiis la dhehi jiriy al dhahay cabdullahi cabdullahi la dhehi jiriy ya waladi wiilkeygiyaw calayka bilxadiisi waxaa laazimtaa xadiidka wahiyaaka wamujaalasata haaulaai kuwaan hinaa oo la fadhiisatidan kala digaa aladi samo anfusum suufiya isku magacaabeen gaarkiis udhaaa miskiisi hore waayo laakin ya kasti fainahum haya rubama kana axaduhum jaahilan biaxkaami diini diintiisi axkaamtiisi inaska jaahiliya ayaa la arkaa suufiyada mid kamid ah eh markaas falama saxiba abaxamsat bagdadi markas lasaaxib imaam ahmed oo axwaalulqoom askasay qoomka suufida axwaashooda wiilkiis waxaa sugaya jira haddana yaa waladi calayka bimujaalasati haaulaai alqoom kuwa oo suufidan laazim la fadhiisashadoodi fainahum zaaduu calayna waxaynoo ziyaadi waaynoo zaa'ideen bikafrati alcilmi iyo muraakaba ilaahay wakti kasta qalbiga luu haayo walkhasya ilaa cabsi wazuhdi zaaid adduunka laga zaahido waculuwilhim hima koreen ayno zaaideen taas laga jiray imaam shaaficina waxaa la dhahay wuxuu ahaa dhahay suufiyda kaola fadhisas ahaa dhahay waaads ilaa dhahay ninka fakiiha ah waxaas ubaahan yahay suufiyda istilaaxooda inaas aqoon ulahaado makasi inay ufaa'ideeyaan cilmiga xagiisi wax asaga kasoona faaidayaan ahaan saasas ayaalahay us imaam shaafici faqad rawaynaa kitaabkaana usoo naqano can alimaam ahmed kana cinda shaaficiya isla joogay imaam ahmed waaya waxaa yimid marka utoo isla jooga shaytaan raaciyaa yimid qaala ahmed waxaa siri imaam ahmed uriidu ya aba cabdallah shaaficiya su dhahaa an unabiha hada waxaana waa kani shaytaan raaciyaska wadaa inaan baraarujiyo calaa nuqsaani cilmigi cilmigiis inas naaqis yahay liyashtagila inas kushuglon bitaxsiili bacd alculum culumta qaar kamid e barashadeeda inas kumashkuulsa maahaan iska waa baraaruj ya adkaa ninka qaalo shaaficiy waxaas dhahay laa tafcal saas ayeelin falam yasmac imaam axmed mamaslin in asuubiya doot oo asuubiya isku adkeys qaale waxaas dhahay shidan ma taqulu maxaad ka leedahay fi man nasiya salaata min kamsi salawaati shanta salaadood hal salaadin kaalmaamin filyoom walail oo isku jirto cawadihi maalintii shanta salaadood cawadihi maalintii hal salaad kamid eh ti taayn as ogeyn wala medri ayu salaati nasiha ma oga casr mi duur mi ma oga man waajibu caleyhi ya shayban maxaa waajib ku eh ninkaas inaan suubiyo shayban qaala shayban ya ahmed hada qalbun gafala can illah qalbiga ninkaan taaha weedios xagiisi qalbi oo ilaahiisi غafilka nafsi waaye oo ilahay sikajs oo kagaafil nafsi waaye marka falwajib waxaa waajiba an yuadaba in la edbiyo ninka hata laa yagfala ilaaska aflana man kalas ku dhacin can mawlaa agis aafilka aska nafsi inaa ao gaafil aska nafsi ilaahiis inaa la waajiba uma yuciiduhuna bacdu marka o dhan an soo celi tahay kuli waa soo celiya astahay saasaa waajibde uma yuciidahuna bacdu markii e la cediyey kabacdi waa soo celiya shanta salaadood kaasaa kuwaajibaa astahay fakushiya calaa axmed waa mir dawoolnay jawaabta oo lasiiyo qiyaab tacsiir weyn ay leedahay fi riwaayat ukra waxaa ku yimid qaala waxaa dhahay isla sheekadii lawaay falwaajib waxaa waajiba an yuadaba bicaadati lhams shanta soo celintoodi ka inaa edbiyo a waajiba falama faaka ahmed imaam ahmed markii soo miirsaday min kashati mirdaboolnkiis kasoo miirsaday qala imam shaaficiy waxaas u dhahay shaafici waxaas dhahay alama qulaka laa tuxarik hada kani ano daaran kudahino asodhagaaqjinin wafi riwaayatin ukra ano riwaaya kale waa kutimi isla sheekadii waaye anahu imam ahmed sa'alahu shaiban waxaas weydiiyey can zakati eedan kitab tajibu meekaa kuwaajib wey zakaatka faqaala shayban waxaa tiri ama calaa madhabikum idinka madhabkiin culamaau daahirka madhabkiin asda fatajibu fi libili gela kada wakada alaas alhaasa kufahaa fi lbakali fi kada wakada looda alaas alhaasa kuwaajiba wafi lganam erigana fi kada kada wakada alaas alhaas kuwaajiba wafi lfidatina fi kada wakada intaas intaasa kuwaajiba halinka وفي ذهب كذا وكذا بعد كذا كذا كذا وفي زرع بيرة كذا وكذا وثمار إنه ثمار في كذا وكذا حلاس حلاس هذاي أو دكتور حلاس وجواسي أو شرعية بارك أتخوص وجوابي وكلا كلا بيبه وكلا ليك ليه تبعث السهول ورك وعما على مذهبي أستاذ أنا مذهب كيف فالكل له تبعث أصالحات أستاذ أحلى ومرات أستاذ كل أصالحات أي Eh, saasay tahay falkul lahu waxay aniga ka o dhan yani usaa leh waxaan leeyahay male maanaa ilaahaa leh aniga waxay leeyaha dha ilaahana leeyaha saasay tahay ina maanaa kulliyaas kabaxaa camalas wadaa wixii dhan wala inaan bixiyo waasaa madaabtooy maanaa waxaan leeyahay ba male wasatajibu xikaayatuhu fima bacdi xikaaya kala imaan doonta ala maa alimaam sufyaan athawri radiallahu canhuma lama ctarada lahum lasad fi tariiq alxaj marki xijka socdeen marki asad hor yimid jidka kaxeri liba wakada raweynaa waxaan warinay ana firixdiya nin faqiya min akaabir fuqaraa fuqahaay ahaay kanat xalqatuhu bijanbi xalqati sheikh alkabiir alcaarif billah abi bakr shibli nin faqiy weynaa dhahay xalqada ah, cilmigiisa isku akrihaayo nin ah, kale oo suufi e oo abibakr shibli la dhehi jiray maaragtay hal hadiis dhinaceeda aheedaa dhahay fi jaamic lmansuur ay ay ay cilmi ah. kan muridiinkiisa istarbiyaa sufi waaye dariiqadas asbaraa kanayna cilmiga daad kasbatay faraa waa isku isku dhawaayeen wakana yuqaalu dalika alfaqih waxaa la dhehijir abu camran wakana yatacatalu caleyhi waala asxaabihi xalqatahum bikalaami shibli siga asxaabtiisa xalqadoodi maaragtay hadalka eh, shibli oo sheegaayo kucadil maayo yaal dhahay oo kucadil maayo bari u akriyaan malahena mudaas mufida adig waa iska og tahay eh, adkaara loola imaa waa waa la jaara waxyaalahaas inaa lawadaa dhici karaan fasaala asxaabu abi cimraan yawm ashibliya can mas'alati fi lxeedi asxaabtii oo abi cimraanka shibli weydiyen mas'ala oo xeede wakasaduu ikjaal waxayna dan lahaayeen inay kasto ofolkuyaan amud fadakara maqaalaati naas katirta masala culumada dhan waxay ka dheheen mas'aladaas isku sheegala iyo khilaafka kadhex yaalo oo isku khilaafka sheega waxweynas ka hadlaya oo mas'alada aad ugudagalen faqaama abu cumraan markaas joogsaday alaay waqabala raas shibli shibligii ra'sigiis madaxiisa fankooday waqaala waxaas dhahay yaa abaa bakar istafadtu waxaan ka faa'idaystay fi hadihi mas'ala ashra maqaalaati lam asmacha tama maqaalood aan weligey maqli masalada adka jawaabka aafaaidaysu fir xaladooda saas waa fir almubaari baadinba ilahay waan siiyey wa kana cindii min jumlati maa qulta ani waxa lenka qawiaas dhahay waxii dhahdi oo tijawaabti mas'aladan jumladeedi waxii tijawaabti waxa len qawiaas dhahay saddex qoolen watiaas dhahay aan kasaaiaas dhahay adi waxaan kaas aataman aan kushaaidaysias aan kafaaidaysias dhahay وkذلika rwayna أنh اجتهd abوالcabاs بن surayd الفقي الimaم الشhاaفiعي ninkii فقih aha shaaفiciga ahaa iبn surayd na dhehi jiri ya waa soo moodi gudbiyaa dhahay oo dazlashir la dhehi jira waaye ya wa soo gudbiyaa dhahay maalin aa soo mari majlis istaad الimaم الcاrف بحr المعاad بنqوsم الjunayd majliskiis soo mari ninkaan nin فقih weyn waaye iبn surayd nin caam waa shaaفici waa min abti waxaa soomaalin soo maray hal dhahay abdulqaasim ibn jubayr majliskiisa oo cilmi bixiya fasamica kalaam waa joogsaday hadalkiisas maqlay faqiila la waxa lahay ma taqulu fi hada maxaa waxaanay ka dheheysaa faqaala laa adri ma aqulu ninkaan hadalkaan hasheegooy maxaad ka dheheysaa ibn suraj waxaasda aniga wii la laa adri ma aqul waxaan dhaho ma aqaans dhahay lakin aqul waaa aan leeyahay as dhahay musre araa lihada lkalaami sola yani lays bisolati mubtilin yani kalaamkan taasiir weyn oo yani brotin weyn aan ku arkaa as dhahay oo nin oo batil ku socdo oo brotintiisi ahayn as dhahay taasiir weyn as leeyahay waa abalkaan uma maata ibnu surayd ma dhimanin hata actakada suufiya suufiyin markaas waa itiaadiy wastaxsana ariiqahum ariiqadoodini waa wanaagsaday waqaala bacduhum xadartu waxaan xaadiras dhahay majlis abilcabaas bin suraj aan soo xaadiri fatakalam waxaad ka hadlay fi lfuruuc wlusul bikalaamin xasanin cujibtu minu hadal fi ana sheego ani la dhacay furuucda oo fiqiga masaaisheeda iyo usuusha usulfiqi waxyaalaas falamaa raa ijaabiy markis arkiyaas dhahay inaan la dhacay hadalkiis qaal waaasiri atadri min xiina halkaan ku hadlooy intas ka socdaan barisaa hada waxawaa min barakati mujaalasati cabdalqasim aljunaydi din soo fadhis barakadinka hele waa asdhahay waaa anshiigoy alahaan cilmiga baxooy waqiila licabdillahi bin saciid bin kaxlaan waxaa loo dhahay anta tatakalamu ala kuli kalaam ala kalaami kuli axad adiga adhahay nin kasta waa warantaa alahay ab kaf kasta hadalkiisa oo ku warantaa waxaad kashisheegaysaa waa mucaaradaysaa wahahunaa rajul yuqaalu lahu aljunayd nin ilaha jogaadhamaa fandur hal ta tacridu calayhi mabanbaxisaa fiiri alaha macaaridaysaa sheegaay maal faxadar xalqatahu xalqati junayd asoo xaadiri fasaala junayd asweydi an tawxiid ya ibna kahlaanka waaya faajaaba waa waa ujawaabi fataxayara cabdullah waa wareerya cabdالlahi bin saciid bin kaxlaanka waqaala waxaas dhahay acid calaya ma kulta waay waxay ahdi iu soo naqbe faacadahu wa uu soo naqay laakin laa bitilka alcibaara cibaaradii hore maa soo ka duwan uu soo naqay sidii horaas uu sheegay soo ka duwanas dan uu soo naqay faqaala waxaas dhahay cabdالlah hada shayun aakar waas wax kale waaye lam axfadhu faacidhu calaya maxifdinaas dhahay mar kali uu soo naqay mar saddexaad saacad adan cibaadati ukra adan cibaadadii lamadii hore kaduwan as uu socodiyey faqaala cabdullah waxaa dhahay laysa yumkunanii xifdu ma taqulu waxaa tahes aniga xifdigiisa ma awoodi as dhahay faamniya calaa isoo yeer waa ka qoraa as dhahay kii dadka oo mucaririyahay waay mansuufiyada hadalol nin kasta oo caalima kushisheegahay waay saasaa ka yimid faqaala waxaa dhahay juneyd in kuntu ijrihi wax aniga wata disaa an dureeriyooy waxaan sheegooy wax an wat xageega disiyahay as dhahay fa ana umniy waa kusoo yeeri karaa aad dhahay faqaala cabdullahi wa qaala bifadlihi marka hadal jawaab kadhiiba karin waa bis warkiis waa kuxirni waa waa soo zuuqsaday marka inaad fadli leeyahayaas aad sheegay waa inaad shanigiisa iswan yahay junaydne waa ukiri hadda suufiyada qaarkood waxay ishaadeen ay dheheen ancaa ilayka quluban qaala ma hatalat صxaaib اlwaxyi fiiha abxur alxikami waxaa aan kusoo aan kusoo khabar geeraadihaa quluuban qalbiyaalo qalbiyaalo aan kusoo khabar geeraadihaa oo taalamaa hadalad oo dheeraade intay daad ay ku da'di saxaayib lwaxyi waxyiga fiihaa oo fiigeedi ahaadi quluubka fiigeedi ahaadi waxyiga saxaabtiisi oy ku da-aysa adxur alxikam xikmayaal oo bad camal eh oo oo saxaabtaasay kasoo kasoo fuli macnaha ilhaamka oo ilaahay ilhaamyahay sidii waxyi camal ahaayaa loo wadaa oo waxyaala waaweyn oo faa'iideyhayna loo wadaa hadda munaasabada shukraana loo loo keensada markas eh, waqiila liabdilqasim aljunayda wax loo dhahaya al miman istafadta yaad ka faa'iidaysatay hadihi alculum aloo dhahay markala waaya sheeka kala waay faqaala waxaas dhahay waxaan kafaa'iidaysti min juluusi bayna yaday illaahi caza wajala ilaahay hortiisa aan fadhiisti as dhahay caza gaalib ah wajal sana aan fadhiisti taxta tilka daraja jaran jaranaad hoosteedi as oo ilaahay hortiisa aan fadhiy soddon sano fadhi aan kafaa'iidaysti as dhahay وأشار إلى درجة في داري جندرة وجرجيس كتالي أشاري soddon sano ilahay hortiisaan fadhiy zamzamaan hoosteedaas tahay soddonkaas sano allaha cilmigii faaidaysias tahay aan kafaaidey halwa halwa waxaas ku jirno itafakor oo ilahay yani cajaaib almalakut waxaas laga jir waxyaalahaas waa cibaada salaad wa halwa camal waayo manaas ku jira waxaan samrabeed waxaa hadda on miishigoy waayaas tahay waqala radiallahu canhu imaam junayd waxaas yiri ilaa xagisa karaali ahaade law calimtu an allaha lilahi tabaaraka watacaala cilman taxta adiini samaayi ashrafa min hada lcilmi hadii ogaalahay inaas ilaahay leeyahay cilmi samada hoosteedi oo kasharaf badan cilmigaan hadda oo aladina takalam fi an kawaramoono maca asxaabina an waramoono cilmi kasharaf badan hadii jiri lahay inaas ilaahay leeyahay cilmi kale oo lasacitu ilayhi ninkaas wa utagi lahay waakadtu waa kasoo qaada lahaay asdhaay manaa cilmiga tasawufka cilmiga ka weyn male cilmiga shar badan cilmiga fadli badan male saas warkiis saasas u dhacaa waqaala radiallahu canhu imaam junayd waxaa sii ilaa raadi ahaadee ma akadna tasawufa tasawufka ma kasoo qaadanin min alqiil walqaal qiila i qaala dood waxyaalaas iyo saana hebelo saanaas dha hebelo sasdi oo masaa-is fikiya waxyaalahaas oo fi insaan heblo imaamkaansaansaansil qaal hadal oo maala yani waayo wax ku hadlaayo xaggoodi ma kasoo qaadanin laakin waxaan kasoo qaadani afdahay can iljuuc kaajaba watarki dunya dunyada laga tago waqadci ilmaalufaati waxyaalaha oo nafsada ducaada weelati la gooyo walmustanaad waxyaalaha la wanaagsada la gooyo shahawaadka nafsada laga gooyo jacelsha وkasrat dikri dikriga labadiyo xageelaan kasoo qaadani tasawufka ah, ilahay dikrigiisa labadiyo caza wajala waadaai furuudi la guto waajibaati fardiyaalkiis waajibaatkiis sunankiis la guto xageelaan kasoo qaadani asbaa tasawufka wlstibaac laraaco ljamiici ma umir biwil amrina la raaco wlntihaai laga reebtoona jamiic ma nuhi canhu laga ree laga helo tasawufka meeaasaan kasoo qaadani waxana hadal oo dood eh waxaa t xakeedin kasoo qaadana tasawufka ah, tasawufka sidiis wax dood eh ma aha oo waa wax oo cilmi oo baadin waayo ilaahay yani sir oo ilaahay addoonkiisa jeclaado oo qalbiisa kujiliha waa cilmi oo nuur eh waay kas oo qalbiga ninka addoonka ilahay qalbiisa kufidihaa qalbiga mkisaasa iska dhig waayo oo saabta damiimada oo oo iska dhahiro qofka oo oo markaas gaara culumtaan tasawuf waxyaala waweyn asku hadlaa markaas oo kutubooda hataa ku qorneen saasi waruwiya waxaa la wariyay ana najib inu najib abalmacaali imaam alxaramayn radi allahu canhu kan imaam lxaramayn ninki la dhihi jiro waaye kan yadrusu yawma fi lmasjid bad salaat subx subx kabacdi isaasa dars ku akriyaay famara bil daawo shuk suufiy suufiyada shuyuukhdoodii nin kamid ahaa soo mari wamacahu asxaabu min usoo xebtiisa oo raacooyaan waqad da waqad ducuu waxaa loo wacay ilaa bacdi maal meelaa loo wacay meelaa laga wacday no imaam alxarameyn masjidkiisa ay soo mareen saasas ah faqaala imam alxarameyn fi nafsi nafsadiisa iska dhaaye dadka musheegoya nafsadiisa iska dhaa nashakula haulaai waan shukulkooy wax kale ma aha ila alakl washurb waraks akil cunid iyo cabid iyo oo marki dikriha raqsi sugaaye ila shulay isho saas falama radaca sheekh min dacwatihi sheekh marki oo maylay waa kasoo naqdi mara caleyhi imaam lxarameynhaas mara fi waqaala asla ya fakih ma taqulu alahi fi man yusali subxa nin subax dugti wahuwa junubun qosoon junub eh maxaa ka dhegeysan la masaladan yuusa jawaab wayaqcud haddana fadhiisaayo fi lmasjidi fadhiisaayo wayadrusu lculum dartaayo wktab nas dadkana hamahay ala maxaa ka leedahay ala ninkaas saga kale waaa xasuusi ala imaam lxarameyn anao kana aleyh husn min akhawees oo kortiis oo kuwaajibi junub as ahay oo khawees oo laga rabi os khaweesan bacdigaas xasuna ictiqaadhu ictiqaadkeesi bacda dalika bisufi sufiyada ictiqaadka asua waa wanaagsanaani markaas ka bacdi hmm. waruwiya ana alimaam axmed radi allah amed radi allahu taala canhu kaana ho ayaa maca jalaalati qadrihi isagoo qadarkiisi weynaay yuksiru waxas badin jiri ataraduda ilaa bacdi suufiya alcaarifiin suufiyada waaweyn oo caarifiinte ya inaas una naqdo majaaliskoodas badi jiri marka faqiila lo waxaa loo dhahay atataradadu liriwaayatin cinda hada sheekh maa una naqoheysaa atataradadu liriwaayatin riwaaya cinda hada sheekh ahaadi Eh, sheekaas waalsuani suuf ila in lalo adkooyaano qaala waxaas dhahay ninkaan asdha cindahu agtiisa waxaa ahaada rasul amri amarka madaxiisa agtiisa ahaada taqwa allah ila agtiisa ahaaday amase macrifatullahi as agtiisi ahaaday xikaayaadka suufiyada waa badan tahay laakin sheeka kale oo meelka guriga naftirkeedi waxay dhehaysaa imaam shaafici axmed aaaye majaalis suufida no noqon jireen nacigooday soo xaadi jireen maki oo dikriga majliska oo dikrigoodi dikriga isku dikrihayanay soo xaadi jireen marka lamaood waxaa loo dhahay shaafici imaam axmed ma lakuma tataraddadani ilaa mila haulaai ljuhaal mashakil ila waay lakin kalanka cibaara ooga maxaa dadkan jaahiliinta mausununaqahesiyin iniko oo cilmigii saas saas gaari faqaala waxaa dhaheen ina haaulaa cindahum rasul amri amarka madaxiisa agtooda ahaadi wawa taqwa waaye caza wajal wamaxabatuhu wamacrifatuhu waaye ilaahay taqwadiis iyo maxabadiis iyo macrifadiis aqoontiis agtooda ahaadi saasa usunu noqoyna ay dhaheen ma wallahu aclam